wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalih wasaxbi ajmaciin amaa bacd waxaynu ku soo jiray risaaladii yarayda ahayd usuulu sita asalka koowaad ee ku saabsanaa shirkiga iyo towxiidka iyo ikhlaaska shalay waxaa inoo dambeysay altaaquud waalkufru bihi baa inoo dambeeyey marka wakhtigii baa inugu yaraaday annagoon dhammaystiran axaas ah markaa dhimanayd <clears throat> shale waxaynu soo tilmaannay intayna asalka labaad u gudbin kii horaan gabagabaynaa inshaa allahu tacaala shale waxaynu soo tilmaannay daaquudku inuu yahay luqa ahaan mushtaqu min atuqyaan loona jeedo shay kastoo xadkiisii la dhaafiyey iyo qadarkii rabbi subxaanahu wa tacaala ugu talagalay innaa lamaa taqa almaau xamalnaakum fi ljaariya istilaax ahaanna culummadu islaamku waxay u yaqaanaan taaquud inuu yahay maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu addoonka wuxuu dhaafiyo xadkiisii addoonku wuxuu dhaafiyey xadkiisi iyo qadarkiisii ayaa taaquud la yidhahdaa markaasi shayga xadka la dhaafiyey shay la caabudo ha noqdo ama nin la raaco matbuuco la daba joogo ha noqdo ama oday la ateeco ogaasa ama suldaana ha noqdo taaquutu kulli qowminna waxaynu soo marray tacriifkii ibnulqayim raxmatullaahi tacaala caleyh uu yidhi waa man yataxaakamuuna ilayh cid ay u xuguntamaan ee u gartamaan ee xaajooyinkii gararka u geystaan ay ku kala baxaan weeye in rasuulka ilaahay iyo alla aan ahayn kitaabkiisa midnaba ama waxay caabudaan min duuni illah ama ay raacaan calaa hayri basiirati min allah ama ay ateecaan fii ma laa yaclamuuna annahu taacatu lilah fa haadihi tawaaqiitu alcaalam buu sheekhu soo yidhiyey shalay ibnuulqayim raxmat ullaahi tacaala caleyh waxaynu soo tilmaannay sifatu lkufri bitaaquut oo khulaaso ah tafsiil bayna masaladaasi u baahan tahay waxaana asal u ah qowluhu tacaala qad kaanat lakum uswatun xasanat fi ibraahim wاladiina macah id qaluu liqowmihim ina bura'aءu minkum wmima tacbuduuna min duuni اllah kafarna bikm wbada baynana wbaynakum اlcadaawaةu wاlbagdaءu abada xata tu'minuu biاllahi waxdah aayaddaas iyo aayado badan ayaa u asal ah culamaءu اlislaam waxay sheegeen awaaqiidu taaquud dawaaqiid baa lagu jamciya ru'uus bay leeyihiin madaxyo weyn dawaaqiitulcaalam ama ru'uustoodu waa shan shan weeye shantaasi kow waxaa u ah ru'uustoodu daaquudku waa badan yahayoo waa ismu jinsi waana lagu soo sheegay cidduu ku dhacayo oo dhanba xagga cumuumka laakiin marka hoos loo soo degay la yidhaahdo dawaaqiiddu ru'uustoodu iyo madaxweyntoodu maxay yihiin waa shan daaquudka koobaad ashayطaan shayطaan baa ra'iis min ru'asaaءi الطaaquut wالطawaaqiid ah addaaci ilى cibaadati hayr اllahi wاdaliilu qowluhu tacaala alam achad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbudu الshayطaan inahu lakum caduwu mubiin daaquudka saddexaad labaadee ra'iiska ah waa alxaakim اljaa'ir almubadil wاlmugayir liaxkaami اllahi subxaanaه wa tacala asna waa daaquud waa ra's min ru'uusi طawaaqiid لqwله تaعالى أlم tر إlى الذيina يزcmuuna أنهم آmنوا bma أنزla إليك وma أنزla min qبلka يuriiduuna أn yتxاakموا إلى الطاغوت وqad أmiruu أn ykfruu bه ويuriid الشhayطاan أn يضilhm ضلاaلا bacيida ra'siga saddexaad ee min ru'uusi الطawaaqiid اladii yaxkم bغayri ma أنزl الlah alxaakim bغayri ma أنزl الlah wey farqi baa udhexeeya almغayir wاlmubdil iyo xaakimkii farqi baa udhexeeya liqowlihi tacaala waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaaika hum lkaafiruun iyo aayado fara badan oo macnaha ku yimid araabic ra'iiska afraad alladii yaddaci cilma alghayb waa ninka sheegtay inuu yahay qulubuulcaarifiin oo haybka uu yaqaano ninkaasna asna waa taaquut min tawaaqiit alcaalam caalimu اlghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuulin fainahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada wa cindahu mafaatixu اlghayb fii khamsin laa yaclamuuna ila allah maa yaclamu maa fii hadin ila allah adiladii badnayd haddee sii daawaad garanaysaa ataaquut alkhaamis waa ru'asadii weeye ra'iiska shanaad waxaa weeye aladii yucbadu min duuni illaah wahwa raadin bilcibaada waa ka alla sukadii la caabudo min shajarin aw xajarin aw xayawaanin aw malakin aw jinnin wa insin wa bashar aladii yucbadu min duuni illaahi wahwa raadin bilcibaada waa ra's min ru'uusi طawaaqiid wman yaqul minhum inii ilaahu min duunih fadalika najzihi jahannama kadalika najzi الظaalimiin malaa'igta ruuxu yidhaahda anuu waxaan ahay ilaah baan ahay rabbi sukadii la caabudo meeshuu ibliis maruu marahaya xaasiluhu marka la soo gebagabeeyo ru'uusu tawaaqiid waa saddex isku soo celceli taaquutu xukmin wa taaquutu cibaadatin wa taaquutu waxaa weeyaan taacatin wa mutaabaca saddexdaas wey dawaaqiidda adduunka rogtay ee lagu aafoobay ee lagu baaba'ay ee ummaddii la hadhay ee diintii ummadda ka leexiyey ima an yakuuna taaquuta cibaadatin aw taaquuta طaacatin wamutaabaca wa taaquuta xukmin taaquutu xukmin wa taaquutu cibaada wa taaquutu mutaabacatin wa taaca saddexdaasaa loo kala jebiyaa taaquudkuna waa ismu jinsi saddexdaa anwaac buuna koobahayaa oo taaquutu xukmin wa taaquutu cibaada wa taaquutu mutaabacatin wa taaca intaasay u kala qaybsamaan midka taaquuta cibaadaha ah aad bay dadku u fahmeenoo waa la garanoo waa laga cararay oo wahaabiyadaasay ugu shidhnayd ee ugu daarayd ee ummadda uga fiijinaysay baa in badan wax lagu gartay oo ilaahay ummad badan ku badbaadiyey ninka laakiin weli aan la fahmin ee lagu rafaatsan yahay waa taaquutu xukmin iyo taaquudka labaadee ahaa taaquutu mutaabacatin wa taaca labadaas ummaddu waa ku wareertay muran badan baana ka taagan xataa bacdu salafiyiin ayaad arkayagoo dhex dabaalanayoo dhuflaynhaya muxuu ahaayey garbada dawaaqiidda dhex dhuflaynaad arkaysaa <clears throat> asalka guud asal caamoo laga duulaa jira muslimiintu xataa mubtadicadoodu qolyahooda ahlubidcaha ah khawaarijta iyo murja'ada iyo qadariyada iyo xataa araafida kuwooda aan hulaadda ahayn iyo sunniyiinta muwaxidiinta iskuma khilaafsano inuu shardi asaasi a yahay alkufru biaaquut alkufru bijinsi taaquut inuusan iimaanku ansaxaynin oon tawxiid sugnaanaynin oon islaamnimo kuu sugnaanaynin ood gaal tahay ilaa aad ku gaalowdo jinsu taaquut taasi muran ma laha waa laisku waafaqsan yahay alkufru bijinsi taaquuti waatawaaqiiti waa masala mutafaqa bayna ahli qibla mubtadicoodii sunnigoodaba aysan muranka qabin laakiin marka loo soo dego acyaanta oo la waxaan waa taaquutu xukmin kanna waa taaquutu cibaada kanna waa taaquutu mutaabacatin wa taaca kana waa in in lagu gaaloobaa shardi ah oo iimaanka ka asix maayo meeshan waa lagu aafoobaa cinda atafriid ama mxuu ahay cinda tacyiin iyo taqsiimka iyo qeyxidda markaas lagu kala tegahaya laakiin alkufru biاljins bijins taaquut inay shardi tahay lisixati اliimaani wاlislaam muran ma laha faman yakfur biالطaaquuti wayu'min biاllaahi faqad istamsaka biاlcurwati اlwusqa ee markaan dhaho kana taaquut yadhihi ma ahee tawxiid weeye waxaan ku dhihi maya kan waa taaquutu xukm maya waa taaquutu ikhlaasin wa cibaada wey waxaa waa tawxiid khaalis ah baan ujeedaa waa islaamnimo diintii wey marka khilaafku wuxuu ka taagan yahay tacyiinka iyo marka la qaybinhayo khulaasaduna waynu gaari doonnaay wax kastoo taaqood lagu sheegay oonu soo sheegna ama matbuuca ama muxuu ahay macbuuda ama mutaaca waa in lagu kufriyo oo bannaanka laga maro asagoo khulaasadiisu ayad in lagu kufriyo cibaadada la caabudayo taaquudka asaga ah ama xuguntanka loo xuguntamahayo ama raacida la raacayo waa inaad ku kufrido bimacnaa aaminto inay baatilo tahay inaad wixii ka tagtoodan u xuguntamin xagganna aadan caabudin ama aadan raacin saddexda nooc haddee waad garanaysaane inaad la colowdood eh, aad eh, la colaytanto ood nacdo ood ka hortood ka rahaysato inaad ahalkiisa takfiiriso aad la colowdo dadka hawshaas samaynhayana aad meel kaga soo hadho bilcagsi inaad ahlu tawxiidka walikhlaaska aad jeclaato aad xidhiidhiso aad soo dhowaysato gacal iyo ahl aad ka dhigato wa haadihi millatu ibraahim wa millatu muxamadin sala allahu calayh wasalam markaan ka soo gudubna asalkaa laysku waafaqay oo ahaa alkufru binjinsi taaquud ee laisku raacsanaa waxaynu u gudbaynaa daaquudku laba u qaybsamaa daaquutun caaqil ah iyo daaquud hayru caaqil ah waa in la sii qaybiyo masaa'ilka masaa'il dhib badan way xoogo marka in la yarta tilmaamo muhiim jiddan wey daaquudku marna waa yacqil kalxayawaanaati min almalaa'ikati wاlbashari wاljini iyo xoolaha nool iyo shimbiraha iyo aboodiga alan khayra wixii la halmaala waa muxuu ahaaye wixii yacqil ah oo marka aanu uga jeedno kullu man yudriku shay-an san jamaadadka uga soo reebno haddaad yacqil tirada calaa asaasii weeyana haddee xayawaanku wuxuu raacayaa kale aan caqliga lahayn waxay raacahayaan maa laa yacqilkiiba ku biirahayaan aduu jamaadaadkii iyo wax caqli leh yaan u kala jebinaynaa mid kastaba qaab loogu kurfiyu leeyahay daaquudka caqliga leh sifatu اlkufri bihi waa gooni daaquudka laa yacqilu sifatu اlkufri bihi waa gooni weeye waa in wixii la kala fahmo muhiim jiddan weeye nooca caaqilka adaaquut alcaaqil huwa اladii yuusafu biاlkufri wاliimaan laakiin daaquudka hayru caaqilka laa yuusafu bikufrin walaa biiimaan daaquudka laakiin yacqilka wax garanaya huwa aladii yuusafu bikufrin aw biiimaanin nooca asagaa daaquut alcaaqil yanqasimu ilaa qismayn laba u qaybsamaa qismiga koobaad waa a'imaة اlkufri min aلطawaaqiit aladiina laa yantasibuuna ilى milaة اlإslaam min alyahuudi wالnasaara wاlmajuusi wاlbuudiyiina wالshuuciyiina wاlhunduus ilى aakhirihi daaquud yacqil ah oo caaqiloo wax garanhaya laakiin laa yantasib ilaa millat اlislaam aan marnaba u nasab sheeganayni de waa kufaarta asliyiinta ahaa yuhuudda nasaarada buudiyiinta shuuciyiinta hinduuska iyo wixii la halmaala kuwa noocaas ataaquut alcaaqil aladi laa yantasibu ilaa millati اlislaam lam yakhtalif fii takfiirihi wa kufrihi itnaani min almuslimiin ahlulbidacoodi iyo sunnigoodiiba kaasi waa kaa hadhay qismigaa waa dhib yarya asagu ku dagaalami mayna ila tahay xataa muxuu ahaye murji'adeenni iyo jahmiyadeenni iyo inagu ya maxaa tiri shee cumar ma niman baa yidhi waa mu'miniin maxaad oga jeedaan mu'miniinta laftigiisa fasiraynaay ma wuxuun bay rumaysan yihiin baad oga jeedaan mise wax xaqay rumaysan yihin baad oga jeedaan ayib ilaa ninku inuu jibtu rumeeyo iyo gaalnimo waa iimaan wey yu'minuuna biاljibti waالطaaquut soo saa maaha marka waa in la tafsiiliyo maxay rumaysan yihiin ma diin xaqay rumaysan yihiin haddaad tidhaha diin xaq ay rumaysan yihiin kafarta biاllahi اlcadiim casarkan la tukada lagu kala baxaaya haddaad tidhaahdo muxuu ahaayey waxay rumaysan yihiin shirki iyo bakti iyo balaayay rumaysan yihiin waqad yakuunu fiihim bacdu shay oo min alxaq ah taasi de lagama niqaashayna ma og tahay aan u soo gudbo qismiga labaad min aطaaquuti اlcaaqil aلطaaquut alcaaqil aladi yantasibu ilaa mildat اlislaam hiya اlmushkila meesha lagu kala baxay ee lagu baaba'ay waa aلطaaquut alcaaqil almuntasib ila اlislaam min almurtadiina wاlmunaafiqiin wman yuqiimuuna bacda shacaa'ir اlislaam kaالsalaati wالzakaati wاlxaji wasiyaam mudaaracatan lira'si اlmunaafiqiin cabdullaahi bn ubay ibn saluul ninkaas waa ninka lagu kala baxay wey intisaabkoodu ay u nasab sheegan hayaan ama ay ku maxaabsayna islaamkana waa zuur iyo buhtaan iyo tadliil karaafidati waman saawaahum cala alkufri nimankaas waa niman muran badan ka taagan yahay maxaa yeele ninkuu u caddaaday haddee hoostuu ka xariiqi ninkuu u caddaan waayena maantood halkaasuu kugu xabeeyo nafta kaaga qaada oo ku noqnoqon dhibka meeshuu ka taagan yahay wa ataaquuta alcaaqil almuntasib ila alislaam oo gaalada murtadiinta iyo munaafiqiinta iyo raafidada iyo qabuuriyiinta iyo jahmiyada hulaadda iyo murja'ada hulaadda iyo shiicada hulaadda iyo kuwaa loo jeedo ayb alimaam alcalaamata xaafid alxakami wuxuu le iclam ana maa cubida min duuni اllahi ima caaqilu aw hayru caaqil falcaaqilu kaalaadamiyi wاlmalaa'ikati wاljini wayanqasimuuna ilى qismayn raadin biاlcibaadati lahu wagayru raadin biha faاlأwalu kafircawn waibliis ayb wغayruhma min الطawaaqiit whaؤulaaءi fi الnaari maca caabidiihim kama qaala tacaalى itabara aladiina tubicuu ilى akhiri اlaayaat idan taaquudka laban caaqil iyo hayru caaqil baa loo qaybiya kii hayru caaqilka ahaa warkiisu inoo dambe iska dhibyaryahay waxaan ka horraynay caaqilkii oon laba u kala jebinay ahayd muntasib ila lislaam iyo hayri muntasib ninkaan islaam u nasab sheegayna warkiisu waa budogooni u tuman ka naso midka islaamka u nasab sheega weeye macrakadu xarbul aqdaam culus baa ka socda bal xarbul afkaar iyo tadliil tabdiic iyo takfiir baa ka taagan midkan dambe ee caaqilka ah alladii yantasib ila alislaam ama muslimkaba ah baan laba u qaybinaynaa waxaan leenahay ima eh, an yakuuna raadin bاlcibaada wa ima an laa yakuuna raadin biha hadduusan raadin bilcibaadati ahayn asagu waxaa weeyaan shuqul kumala waana ka badbaadahayaa dhibkaa asaga ah daaquudna lama odhan karo bitaxqiiq alladii laa yardaa bilcibaada sida sheekh cabdilqaadir lagu xadgudbay nebiyullaahi ciisa malaa'igta la lugoynhayo dadka noocaasay intii lagu xadgudbay ama xugum lagu raacay aan loo tiiriyey aansan lahayn ama mutaabaca aansan lahayn loo tiiriyey ama la caabudahaya dadka noocaasee muslimiinta muwaxidiinta ama ambiyada rususha iyo malaa'igta ah ama jin wanaagsan ah ee waxaysan raalli kahan in lala daba taagan yahay waa sida u badane daaquud in la yidhahdaa sax ma aha mararka qaarkood waada idlaaqa baad arkaysaa binisbati lilcaabidiin laakiin binisbati lilcaabidiin laakiin ayagu asaalatan hawshaa beri bay ka yihiin ya waxayn lahayn baa loo tiriyahade saan baan u jeednaa male waa kalo ma aha sida nebiyullaahi ciise cusayr malaa'igta iyo khayrkood ee la caabudo ama la ateeco si ay iyagu sheegteen dadka caabudahaya shuqul kuma laha daaquudna in la yidhahda sax ma aha haddii la yidhaahdana waxaa looga jeedaa binisbati lilcaabidiin ay taaquud yihiin laakiin ayagu fii anfusihim shuqulkuma la bari bay ka yihiin aakhare marka la weydi nabiyullah ciisa garta rasuulkii nabciisi ilahay dhex maraysa qur-aankeena suuratulmaayadda gabagabadeeda waa lagu soo guuri waad garanaysaan bay ila tahay <clears throat> mar kale suuratu saba wa yowma jamiican uma yaquulu lilmalaa'ikati ahaa iyaakum kaanuu yacbuduun كانوا يعبدون صوركم ما قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم هي بل كانوا يعبدون الجن وهو الشيطان إبليس بيعبد جرين cibaado kasta iyo xukun kastoo shirki ama kufri ama mutaabaco kastoo kufri ah iyo gaalnimo kasta oo lagu dhaco asaalatan waxay ku aroorsanaysaa ila shayطaani wa ibliis in yadcuuna min duunihi ilaa inaaan wain yadcuuna ilaa shayطaana mariidan qur-aanka waa soo gaabiya hawsha iyada ah dumar bay caabudayan laatiyo cuso waxaasay daba taagan yihiin soo gebagebe wain yadcuuna ilaa shayaana mariida halkaasu ku aroorsan alam cad ilaykum yaa bani aadama anlaa tacbudu shayطaan asaga aamira waxaan asaga ka dambeeya kuwan caabidiinta isagaa lugooyey malaa'igtii lagu maxaabsaday iyo ambiyadii lagu maxaabsadayna beri bay ka yihiin inakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannama antum lahaa waariduun waxaa la soo hormar ka dambeeyey in aladiina sabaqat lahum mina alxusna ulaaika canha mubcaduun maxaa yeele shuqul kuma ilahayn ayagu beri bay ka yihiin wey kuwa ayagaa ah, warkooda waa badan yahay warkooda waa waxaan u jeedaa waa go-an yahay shuqul kumay laha haddaad maqasho wadaadle waa tawaaqiidna wuxuu oga jeedaa kuwan caabuday dhankeedu dhankoodu ka fiirinaya ayagu laakiin hawshaa beri bay ka yihiin cibaado kasta iyo xukum kasta iyo mutaabaco kasta oo shirki ama kufri ana shaydaan bay ku arooraysaa aakhirkeedu tegaysaa <clears throat> waxaynu usoo gudbaynaa sifatu lkufri biالطaaguut alcaaqil waa lix xugum lix qaab lix qodob buu ka kooban yahay sifatu اlkufri biالطaaguuti اlcaaqil طaaquudka caaqilka labaynu u kala jeminay san u khulaasayno rasaaladan wixii aanan kutubta hore aanan ku sheegin un baan ku khulaasayna waxaan soo marray in badan ku noo noqon mayno طaaquudkii caaqilkaa labaan u kala jebinay ima an yakuuna muntasiban wa ima an laa yakuun ayib midka muntasibka ila alislaam ama muslimka dhabta ah inuu cibaadada raallika inuusan ka ahayn loo samaynhayo way kala baxday middaa iyada ah idan daaquudkii xaqiiqiga ah ee caaqilka ah sifatu lkufri bihi waata kow waxaan leenahay ictiqaadu butlaani cibaadatihi dawaaqidu waa fara badan yihiin hadda caaqilkii ibliis baa kow ka fircoon baa ku jira sheekh islam wuxuu ihi muta'akhiriintii marka la soo garaa akbaru taaquutin waxaa weeye jinkis khan jinkis khan baa muxuu ataaquut اlacdam litataar buuri ta'aluhan wa cibaadatan wa طaacatan wa tacabuda wuxuu aad ugu sharxay qadiyada kitaabkiisa jaamic اlmasaa'il mujalladka lixaad ee dambe buu kaga sheekeeyaa hawsha iyada soo uruuri innagu hadda waynu maraynaaye acdamu طaaquutin yucbad kee weeye maanta maxaa tiri waxaan ka hadlaynaa waaqicadda aynu joogno casrigeenna min acdami dawaaqiiti alcaaqila qawaanina wadciya weeye haye maraykan weeye haye obama wey waa tahay umulmutaxida anigu umulmutaxidan aaminsanahay maraykan xataa markuuna baabi'una iyada soo maro ayadaasuu gooher ka qadanhayaa ama u aamusaysa meeshana aafaysay taas wey akbaru taaquutin fi اlcaalami اlyowm waa alum اlmutaxida wاlqawaaniin wاlacrafa اduwaliya maraykanna qayb buu ka noqon haddii fardi fardi loo jeedo obama iyo hadda waxay noqon hayaan iyo muxuu ahaayey netanyahu soo maha so obama netanyahu ma mise maxaan aadnaa halkaas iyo rashkan aadnaa way idinkaasa idan waa ictiqaadu buطlaani cibaadatihi qawaanin aduwaliya alacraaf aduwaliya alqawaanin alwadciya maraykan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ee jaamacadda carbeed igaad jamiicaha waa in lagu kufriyo ninkaan ku kufrina towxiidkiisu ma asaxaayo bacdamaa calima xaqiiqata maa dakarnaahu qodobka labaad ee lagu kufrinhayo waa tarku cibaadatiha waa in laga tago adoo ku kufriya haddana haddaad samayso ka warran adoo afkayga ka kafurnhaya oo aaminsan inay gaalnimo tahay haddaad samayso tana ka war ood camalan la timaada khata wey tarku cibaadatihi buqduhaa in la naco waa qodobka saddexaad oo lala takfiiruhu maca cadaawatihi afartaa xugum daaquudkay u laaban afartaa sifo daaquudka laftirkiisay khusaysaa laba sifana caabidiintay khusaysaa qolyaha caabudahaya ee daba taagan idan ruuxii caabudo aya طaaquud min طawaaqit اlcaalam caaqilan aw hayra caaqilin wuxuu doonay ha noqdee yajibu takfiiruhu waa xugum asaga u laabanaya caabidki yajibu takfiiruhu caabidki weeye wayajibu mucaadaatuhu fi اllaahi subxaanaه wa tacaala sad lixdaa xugum weeye ictiqaadu buطlaani cibaadatihi tarku cibaadatihi bduhaa bd اcibaada takfiiruhu maca bdihi wa cadaawatihi inay gaalniman tahay inaad sheegto wey daaquudkiibadhi waa gaalnimo asaguna waa gaal waa markuu yahay raalli ku yahay cibaadadii haduusan ahayna beri buu ka yahay waxaa kuu soo dhee caabidkii kow waan takfiirin waad la ciloobi takfiirka markaad daba dhigto xabadaad bilaabaad lisaysaa ilaa waa inaad markaasi ku halganta ninkii asaga ahaa eh ood ku jihaadee الشhekh محمد abdiwahaab wuxuu yhi رamat وmacna الكفr bالطاaغuuti an tabra'a min kuli ma yuctaqad fiihi غayr الlah min jiniyin أw insiyin أw shajarin أw xajarin أw غayri ذalik وتشhهd عalayhi bالكفr والضلال وتbغضhu walow kana abaaka أw أخاak فأma man qال أna laa أcbud إlا الlah وأna laa أتacarض للساadaة والqibاab عlى الqبور وأمثال ذلك فhذا كاذب في qول لا إله إلا الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاaغوت الdرة السنية في الأجوب النجدية مجلدka labaad boqol labaatan iyo ko طبcada hadda ay noo soo naashnaasheen ree ahlu saluul ka fiiri mxuu ahaayey <clears throat> laftirkeeda maca الكفr بالطاaغوت waxaa weeye inaad ka beri noqoto min kulli maa yuctaqadu fiihi hayr اllah wax kastoo la ictiqaadiyo oon ilaahay ka ahayn diinkiisa iyo rasuulkiisa iyo wanaagga aan ka ahayn jin iyo insi iyo shajar iyo xajar xagar iyo geedba waa inaad ku qirta taaquudka inuu gaal yahay baadina yahay waa inaad la colowda aabbaha iyo walaalkaba allah ka dhige ninka yidhaha ilaahay keligii baan caabudahayaa oo shirig yeeli mahayo cidaan allahina caabudma laakiin nimankan ahlu qaabuurka way iga magangalahayaan beenaala weeye wuxuu sheegahayo aadaankiisu waa been qur-aankiisuna ka kac wey fa ama man qaala ana laa acbudu ila اllaha walaa atacaradu lisaada wاlqibaab buui shee maxamed abdiwahaab qubadaha ka dhisan qubadii biyoolu iyo ti sheekh nuur xuseen iyo hawlaha yagii sheekh murjaan iyo sheekh muxuu ah muxidiin celiya hawlihii soo ururi waad garanaysaa bay la tahay sheekh barakaale iyo sheekh abaadir iyo sheekh abdaal iyo waa fara badan yihin ilaa sheekh yusuf kawnayn waqooyi aad ilaa mxuu ahaay aw barkhadle mxuu ahaa oo barqadla soo ma jirin ayib qolyihii ree waqooyi ay ku rafaadeen almuhim kulli soo ururi qolyahan ree mudug gasho iyagu malaha waxay ku rafaadaan jin baa iyagu caabudaan jin iyagaaba ka daranba bari iyo mudug iyo jin baa laga caabudaa meesha annagu aan caabudi jirna dadaan annagu xabaalnay ayib oo bini aadan ah laakiin isu soo ururi dawaaqidu wax o dhanba isu keen <laughs> waxo dhan isku soo aroori naaru meel qabow ma laha sheekh wuxuu dhinkii anuu ilaahay keligii baan caabudahaya waxaynu ka hadlaynaa markaan wax weeranayna dadkii hawshaa samayn jiroon baynu ka hadlaynaa hawshu ma ah hadda reer puntland iyo reer mudug o dhan baa gaalo ah hadhow ha la soo xaadirina wa ana laa acbudu ila allah wa ana laa atacaradu eh, lisaadati walqibaab cala alqubuur anuu u bambixi waxbana ka sheegi mahayo awliyada bimacnaa dadkii la caabudi ilahay khayrkii iyo saadaadka iyo qubadaha ka agbixi mahayo ninkii iyo wixii la halmaala la soo istaaga fahada kaadibun fii qowli laa ilaha ila اllah walam yu'min biاllahi walam yakfur biالطaaquut aima dacwa najdiya xaqiiqay tilmaamhayaan mana yaqaanaan war la barbaro iyo wareega caddaysi aan u soo gudbo alkufru biالطaaquut hayr alcaaqil ka waa iska kooban yahay warkiisu ninkan waxaan leenahay asagu laa yuusafu bikufrin walaa biiimaan ilan kufrigu waa kaafir iyo waa mumin waxaa la odhan karaa ruux caaqil oo mukalaf ah baa la odhan karaa asagu laa yuusafu bikufrin walaa biiimaan kalashjaari wadawaabi walashjaari wixii la halmaala waa wixii insaankii jinkii malaagta ka soo hadhaade ka asagu waynu ka beri noqonaynaa un bannaankum baan ka maraynaa ayib agtiisa mari mayno aakhara asagii caabidkiina waa la cadaabi caabidka caabudahayay iyo asaguba naar bay wada tagahayaan inakum wmaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabuu jahannam antum lahaa waariduun kan waxaa loo cadaabay mukalafkii caabidka aha dembiga iyo dulmiguu galay dhagixii iyo geedku caabudhay iyo dibigii iyo qoraxduu caabudhayna waxaa naarta loo gelin inuu ku samroo lagu xumeeyo alshamsu waalqamaru hawraani mukawaraani fi nnaar xadiid xasana nabi wuxuu uhi iyo qoraxdu laba dibi intii laga dhigaa boqnaha lagoyn naartan lagu tuurahaya slku waxay dhahdaan maaad ma fahanteen waxa looga jeeda waxaa looga jeedaa ku xumayn lagu xumayn caabidiinta weeye qolyihii caabud ilaahaa daba taagneed naarta kasoo ka daybaa le wakaas naarta dhex fadhiyay meel haku geeyo marka waxa waa loo fofogoynhayaa waxaa un ka soo hadhi daaquud muxuu ahaayey muslimiintii ama mu'miniintii ama awliyadii iyo muslimiinta lagu xadgudba iyo ambiyadii rusushii oo ayagu naarta aan shuqul ku lahayn haddiiba la doonaa lagu idlaaq mararka qaad daaquud binisbati lilcaabidiin sifatu اlkufri biطaaquut hayr اlcaaqil afarta horaad ku daysan labadii dambead ka reebi labadii dambe baad ka reebi oo u noqonaysay maxaan leenahay asaga takfiirkiisi asaga takfiirintiisi iyo asagaan muxuu ahaay ku jahaadahayaadi baad ka reebi jihaadku wuxuu ku soo urursa inaad baabi'isa keliya laakiin maalla ka dhici maysa haniimana ka boobi maysid <clears throat> markaanu soo ururno marka ictiqaadu budlaani cibaadatihi tarkuhaa bogduha iyo itnain fi lcaabidiin u noqon hayay intaa unbay ku soo urursan oo ninkii asaga caabuda inaad takfiiriso lana colowda ah asagu laakiin waxaa kaa go hal qodob baa kaa go-ahay altaaquud hayr alcaaqil shan qodob buu ku urursado kufrigiis altaaquud alcaqil lix buu noqday maxaa ka hadhay oo waxaad ictiqaadan in ay baailo tahay cibaadadii baad ka tegoo ka agdhowaan maysid waad la culoobi waad nici cibaadadii caabidkii caabudahi waa takfiirin waadna la coloobi laakiin waxaa kaa hadhay asagii taaquudka ahaa waa gaal dhihi maysid lannahu laa yacqil mukalafna ma ah halkaa qodon baa kaa soo hadhay marka waxaa weeyaan arkaan alkufri bitaaquuti alcaaqil waa sit arkaan alkufri bitaaquut hayr alcaaqil waa maxay hamsa weeye warku intaa ku gabagaboob waxaan u soo laabanaynaa aلطaaquut alcaaqil hawshaani waxay u baahan tahay fahan yar aلطaaquut alcaaqil min xayثu الtakfiir wa cadam الtakfiir qismaan ilan qaacidada meesha imanaysa man lam yukafir اlkaafira fahuwa kaafir waa meesha lagu baaba'ay hadda wahaabiy ku dagaalamayso ay ku kala baxeen muxuu ahay mujaahidiintii wadaadihii somalia ku kala baxeen shabaabkii ku kala baxeen mxuu ahaayey eh, ictisaam eh, wahaabida ku dhaqaaday wadaaddaha niga ictisaam iyo kuwii waaweynaa ama kibaaru sini waxay taagan yihiin man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafirun bes waxay khusaysaa altaaguud alcaaqil aladii lam yantasib ila lislaam waa inaad fahamta muhim jiddan hawsha ayada man lam yukafir ilkaafira fahuwa waa maxsuuratun hadi اlqaacida waa maxsuura muqtasara calى الطaaguuti اlcaaqili غayr اlmuntasibi ila alislaam warku intaasu kusoo urursatay wahaabiye waxay dhaheen yeeli mayna warkaa ayadaa raggii wahaabiye hadda matalahayay wahaabigu waa inuu tawxiidka iyo seef isku isku wado waa shardaani asaasiyaan lilwahaabiya tawxiid iyo seef wada socdo waa shardaani muxuu ahaayay likownika wahaabiya haddii kale waad ka been sheegaysaa baasha ayada waa hawshii nebi maxamed sal ly slam bucutu bisayfi bayna yaday saaca hadda waa laga cararhaya xataa mm, yucbad allah waxda umirtu an uqaatila annaas warku waa cad yahay wareegtada u horey la dhijinhayo wey ee ruuxa u horreya loo sheegahayo waxaan leenahay markaan u degno ataaquut alcaaqil min xayثu takfiir wa cadam takfiir qismaani maxaa lindiraajihi taxta qaacidat man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafir qaacidada marka la khulaaseeyo ta'siilku waxaa weeye man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafir afar qodob bay u noqonaysaa ataaquut alcaaqil alladii lam yuntasib ila lislaami waa soo gelahaya alkaafir alasli ninkaan takfirinin ama ka shakiya waa kaafir sidoo kale man ajmacat اlummatu calىa kufrihi wa takfiirihi wain intasaba ila اlislaam ka musaylimat اlkadaab rasuul baan ahay ilaahay baan rumeeyey nebi maxamedna waa rasuul ana rasuul baan ahay allana waan rumeeyey ashhadu an laa ilaaha ila اllah wa annii wa muxamed rasuul lah buu taagnaa maysan inkirsanayn moogta nimankaas waxay dhaheen shirkaan ku nahay hawshu waa wadaagnaa <clears throat> ninkay ummaddu ku ijmaacday calaa kufrihi asaguna haddaad ka shakida inuu gaal yahay kaafir baa tahay wadaadaha qaarkood midkan kaafirka asligae tafriiqiyaano kufaarta asliyiinta yahuud iyo nasaare iyo mushrikiinta hadaad takfiirin weyda gaal baa tahay man sama allaahu wa kafarahu caynan ka fircawn wa ibliis wa haaruun wa qaamaan iyo muxuu ah abulahab iyo abujahal iyo dadkan saca loo magacaabay ee caynan loo sheegay fardanna qismi bay ka dhigaan saddex bay markaa kugu noqon hayaan waxaa afar kuugu noqon hayaa man tabayana laka kufruhu man tabayana waatadaxa laka kufruhu inaad ka shakido biduuni daliil wa min duuni shubhatin طaari'a aad ka shakido inuu gaali adaa ku gaaloobaya alkaafir alasli cumuuman man dakarahu اllahu bicaynihi man ajmacat اlummatu calaa kufrihi man tabayana laka kufruhu qaacidadu sidaas afartaa qodob bay leedahay laakiin weliga haddaad taagnaato soo ma aha kaafirka asligaa basa taagnaato waa sheeko aan soconaynin weeye warka asaga ah <clears throat> marka qismiga koobaad haddii qaacida kuu soo xukmu man tawaqafa aw shaka fii kufri اطawaaqiid markaad leedahay tafsiilkii baa kuu geli muntasib iyo hayri muntasib haynoo dambeeyo ninka asagu hayri muntasibka ila lislaam hayri muntasib ila lislaam ninkii ka shikeeya waa gaal man ajmacat اlummatu ninka ka shikeeya waa gaal man tabayan laka kufruhu bاdaliili صaxiix biduuni mxuu aha cudurin sharciyin asna waa mxuu ahay waa gaal man cayanahu اllahu tacyiinan wa tasriixa nafsa shay afartaas xaggaasa kugu baxday ayna iska soo gaabino middaa iyadu muran ma laho waxaa weeyaan qaybta hadda laysku haystee waxaa weeyaan alطawaaqiid almuntasibuuna ila اlإslaam man tawaqafa fii kufrihim maxaa tala ahaate khulaasadii aan ku siiye haddaad haysata hadde way iskaga kaacadaan laakiin aynu qaybinno qismigan labaad alطawaaqiid almuntasibuuna ila اlislaam sad afar xaalo wey afar xaalo weeyaan nimankan dadku waa ka ishkaal galeen maxaa jira wuu tukanhayaa waana murtad munaafiqa waa soomahaya waa salaadahaya waa xajinhayaa qur-aankii buu daldali taraawiixdii buu tukan kaa sadaqa badan kaa garh weyn kaa orod badan cumrada iskaga noqnoqo xajka maalin baa ka baaqadhin wamaca daalika yushrik biاllaah wayakfur biاllaah yartad yactaqid waxaan loo baahnayn kufriyaad kufriyaad yuqanin balaayuu dhex fadhiyaa waxaa baa kaaga daran masaajid buu dhisahaya masjidka u weyn hadda ka dhisan kambala caasimadda meesha kore mxu caasimadda kambala yaa dhisay akfaru rajulin fi اlcaalam اlyowm musaylamat اlcasr bay u yaqaanaan aima dacwa najdiya mxuu ahaa ragga jooga aimatu tawxiid waljihaad musaylamat اlcasr mucamar alkhadaafi asagaa dhisay <clears throat> ayib waxaabaa kaaga daran yaطbuc اlmasaaxif majmac dhan buu leeyay masaaxiibta daabacdaba qur-aanka oo ilaa africa raas casay raas kamboni gaadhaya maca annahu taaquud min dawaaqiit alcaalam waa ishkaalka jaridda iltibaaska iyo labsigu meeshuu ka iman weeye sadaqaadkuusaa usii daynhaya tabarucaadka faman lam yukafir haaulaa'i tawaaqiid almuntasibiina ila alislaam ee kufrigu ka sugnaaday ama markaa taaquutu cibaada ha noqdo ama taaquutu xukmin ha noqdo ama taaquutu hee mutaabacatin wa طaacatin wa tashriicin ha noqdo waad garanaysaani ayib saddex xaalo wey ninkaan aan takfiirinaynin ee nimanka aan kufrisiinin lahu ثalaaثu xaalaatin alxaalaة الأulى aladiina yansuruuna الطaaquuta wa xukmah wlaa yubaaluuna bxukm اllahi jaahidiina anfusahum bالsacyi fi iطfaaءi nuur اllahi waإkhmaadi kalimaatihi ومxaarabaةi أwliyaahi wاlqaa'imiina bihi fahaؤulaaءi sadanaة الطawaaqiid وtaraajumhu الnaaطiqiin bilisaanihi daacina ilaa cibaadati kalcalmaaniyiina wadimuqraaiyiina wa naxwihim miman laa khalaaqa lahum fi alaakhirati fahada sinfu laa shakka fii kufrihim ninkii takfiirin waaye baan leena muxuu yahay ha takfiirin waaye muxuu yahay ninkan waa taaquut taaquutu xukmin ka tashriic taaquutu cibaada taaquutu طaacatin wa mutaabaca weeye laakiin nin baan takfiirinaynin asagoo muslim sheeganaya waanu fiirinnay markaan telescob iyo mijar saaray waxaan ogaanay takfiirin la'aanta wuxuu ku darsaday hawlo khatar ah oo waa maxay taaquudkiiba u gargaarahayaaba markay wahaabiya asagoo isgalaan safka taaquudkuba ka dagaalami xabadda wuxuu ka soo lisahayaa meeshii taaquudkii xukumkiisii u gargaari tawxiidkii diintii la dagaalami wadaadihii mujaahidiinta buu ilaahay diinkiisii buu muxuu ahaaye sheeb ka tuurahayaa hawaa khadamatu tawaaqiid alkhadam adeegayaashii iyo weytarihii iyo gabadhii jaariyada iyo taaquudka u shaqaynaysa weeye iyo asnaamtii mxuu ahay yuhuude mxuu ahay kufaar quraysh maamulaysa waa turjumaan naatiqa bilisaani taaquud addaacina ilaa cibaadati taaquud kaalcalmaaniyiin wadimuqraaiyiin washuyuuciyiin wara'samaaliyiin dabada geli kulligood ha soo kala reebin haadaa haaulaai laa shaka fii kufrihim man shaka fii kufri taaquud haddana ku dara nasri iyo gargaar ku dara ka asagu waa gaal kale taaquudkii buu raacay kaa ku xugum yahay alxaala aaniya man laa yacrifu xaqiiqata xaalihim awaaqiidan meesha joogta ee uusan tagiirin war maxaa kugu dhacay warba oma haya sheekhu allahi ka allah buu leeyahayba ninkaas kaasu maxaan ku samaynaynaa berkaan ka xashirinayna kaas <laughs> ayb haaulaa'i waxaan leenahay iyagu loo dhowaan maayo jahli basid ahay nimankaas leannu ninka asagu intuu kii hore intuu takfiirin waayey buu haddana naasarahu wa saanadahu wa saacadahu cala الtawxiid wa ibaadaة الsunة wa ikhmaad الdiin wa muxaarabaة اlmuwaxidiina wاlmujaahidiin sadana wey kuwaas warkood waa dhammaaday man laa yacrifu xaqiiqaةa xaalihim ay yajhalu xaala haؤulaaءi الطawaaqiid wma waqacuu fiihi min alkufr war ooma hayo wlaakinahu laa yajhalu xukma اllahi caza wajala fii amhaalihim fahada saliimu اlictiqaadi walaa shay calayh ninkan wuxuu leeyahy anugu muslim baan ahay ninkanna warba ooma hayo bimacnaa xaaladu yani hada waa jaahilulxaal ee ma aha jaahilxukm ninka hore eenu takfiirinay maxaan ku gallay y ninka hore maxaan ku gallay fal uu geystay fal uu geystay baa ninkaa uu ku baaba'ay ayib hadduusan xaqiiqada ogayn adigu xukum kaley noqonaysa laakiin waxaan ku gal waa maxay waa annusratu waa nin gaal la soo shirtagay gaal la soo dagaalgalay ummaddii la baabi'inhaya warkiisu halkaas kugu xagriyahay ninkan waxaan leenahay waa saliim اlictiqaad lannahu jahila alxaal bada bacdamaa loo sheegay xaaladii dawaaqidan uu ogaaday xukumkii ilaahayna waa yaqaan oraan laakiin xaaladii buu jaahil ka ahaa xaaladii baa loo caddeeyey hawlihiisii buu sii waday nin koru raacahaya laakiin inta uu leey anu nimankan takfiirin maxaa yeelay waxay wadaanba war omahay islaamkoodunba ii muuqda mooyeen gaalnimo ay sameeyeen iyo kufri ay ku dhaceenba wadaada war omahayo annagaa kuu sheegay soo fadhiisaan o dhen ku daldalaynaa hawlihii wahaabiyada bimacnaa nin baa wuxuu sheegtaa cid cilmu اlghayb fulan ibnu fulan yaddaci cilma اlghayb ninkanna maba ogaba inuu cilmu haybka sheegto wahada laa yacrifu annahu yaddaci cilma اlghayb walam yaطalic calى xaqiiqatihi ninka haddee laa yaduru dalika iimaanuhu walaa yaqdaxu fii iimaani ninkaas bacdamaa laakiin xaqiiqada u ogaaday iyo xaaladooda warkiisu waa caddaanhaya ninkaa warkiisu waa ku dhan yahay alxaala aثaaliثa hm اladiina اطalacuu calى xaqiiqaةi الطawaaqiid wالnawaaqidi wاlmukafiraati alatii qaamat bihim walaakin imtanacuu min takfiirihim saddexdaa xaalo wey nin sadana oo khaadima u shaqaynhaya oo daaquudkaa difaacahaya oo la dagaalgelahaya oo ka soo horeeya warkiisi meel baynu dhignay nin asagu xaaladaba aan ogeyn laakiin xukumka ilaahay la socda nin xukumka ilaahayna og xaqiiqada nimankan ay ku dhaceenna la socda aladiina iطalacuu calى xaqiiqaةi الطawaaqiid wالnawaaqidi wاlmukafiraati alatii waqacuu fiiha laakiin takfiirin mahaya buu leeyahay yadkhulu taxta hadi اlxaal waxaa soo gelay sinfaani min الnaas muhiim jiddan waa midaani ninku waa nimankan waxay ku dhaceen dawaaqidda waa og yahay inay gaalnimo tahayna waa og yahay laakiin imtanac can takfiirihi laba kooxood baa kuu soo geli sinfiga koobaad waa hum اladiina yactaqiduuna kufrahum وضalaalahum وayubغiduunahum walakin laa yusarixuuna bkufrihim whm ثalaaثaة aqsaam sinfigii aan kuu sheegay laba sinfi baa soo galay ninka xaqiiqatu طawaaqiid ogaaday xaggana takfiirin waay horta asalkaasu ah xaqiiqatu طawaaqiid buu ogaaday iyo kufriga gaalnimadooda wاmtanac can takfiirihim sinfaani min الnaasi baa kuu soo geli sinfiga koobaad waxaan idhi waa niman og inay dawaaqidan gaala yihiin xaggana baadi yihiin xaggana necab laakiin laa yusarix bitakfiirihi inuu gaal yahay u ictiqaadsan yahay waxa inuu baadiyahina waa og yahay nimankan dawaaqidana waa necab yahay laakiin ku adimi mahayo in dibnihiisa laga maqo nimankan waa gaalo buu diidan yahay sinfiga koobaad waa sinfigaas ayagaas sinfiga koobaad aan ka dhignay baa saddex nooca ah nooca koobaad almustadcaf almukrah war ma ogaatay nimanka ina gaali waa ogahay haye waan aaminsanahay waan necbahay haddaba waaya ku adin inay gaalo yihiinoo maqashii ha kaa maqli buu hi maxaa ku hayaan leenahay wuxuu waxaanahay mukrah haddaan jooq dhaho ninkaa mukrah wey qoorta maqan buu minca iyo qudrana ma laha nimankaas ilaa zawaali tilka alcilla waxba looma haysto ilaa ikraaha iyo istidcaafka meesha uu ka baxo waxba u raacan mayno walowlaa rijaalu mu'minuuna wa nisaaءu mu'minaat lam taclamuuhum an tata'uuhum fatusiibakum minhum macara bigayri cilm liyudkhil llahu fi raxmati man yashaa ila almustacafiina suuratu nisa ka akhri hadda waa taqaanaa ilaa man ukriha waa taqaanaa qur-aankao dhan dareeri nimanka waxba ooma haysano lanno maanica u diida inuu ku adima nimanka inay gaala yihiin isagoo ictiqaadkiisa saxan yahay oo nimankii necab oo qalbiyan ka tagfiirinhaya oo colla ah buu ku dhiiran waa inu dhah waa gaalo oo ayaga maqashiiyo ama ummadda kale u sheego sababkuna waa maxay manacahu cudurdaar cudurdaarkaasuu rugsadaasuu qaatay qismiga labaad aladiina yactaqiduuna kufrahum sanfigii koowaad qismigiisii labaad way ahaada yaan laga fakanin الذiina yctaqiduuna kufrahum وyuqiruuna bihi walakin laa yusarixuuna lahm walaa yukaafixuunahum bالtakfiir walahm manacaة وqudraة tamnachum min cashiirة aw quwa aw shawka nimankaas waxaan leenahay fahm mudaahinuun waxaadda ninkan uu keliya waa maxay war nimankan takfiiri lisaanan baan karalanahay laakiin yactaqid inay gaalo yihiin wuu necab yahay la jaan qaadi mahayo lama shaqaynhayo ooma gargaarahayo gaalo la safan mahayo dembiga keliyan ku haysana waa maxay inuusan hee inuusan tasriixinin ousan gaalnimo ku badhayn in u takfiiriyo ninka asaga waa mudaahin wadduu low tudhinu fa yudhinuun waa tafsiiq tafsiiquhu wa takfiiruhu maxalu baxi wey tafsiiqu muran ma laha laakiin ma la takfiirinhayaa aima dacwa najdiya iyo culamada isku khilaafeen kolba waxay ku xidhan tahay waxay leeyihiin ninkan takfiirin waay ma nin caalima ah oo imaama ah oo jabal ah miya oy ummaddu ku kadsoomi oy ku dagmi aamuskiisa mise waa iska caamay aan aqoon badan lahay aalib hadda soo kaco laakiin waxaan fahansan hadduu aamusan cidna aysan eh, eh, aysan ku dagmaynin hadduu ya nin caalima ah oo imaama ummaddu ku dagmayso asagoo gaalnimada arka wixiina garanaya hadduu ka aamuso cadayn waaya mincana lade awoodna leh oon mukr ahayn muslacna ahayn waa kaafir wadadaale waana ra'yi xoog badan lahu wajaahatuhu lahu wajaahatu laakiin mas masle khilaafi ninkaas mudaahin iska dhig mudaahin baa loo yaqaanaa xukumkiisuna halkaasuu galahaya qismigii saddexaad so ilama socotaan oo sinfigii koobaad ah waa man yaquulu ayrhum kufaar hayrahum kufaar walaa aqulu inahum kufaar wayamtanacu min takfiirin muطlaqan waa nin la xuwaya ayagaa mooy ayaga cilahayn baa gaalo ah ayagu waa gaalo dhihi maayo ayagu waa gaalo odhan maayo ma takfiirinhayo wuuna ogyahay waxa inay gaalnimo tahay inay kufri tahay waa ogyahay ayib haddee laa waasitata bayna alxukmi bilslaami wa bayn alxukmi bilkufr nimanka haddaad tiraahdo muxuu ahaaye gaalo dhihi maayo waa muslimiin macnaheedu haddaad tiri nimanka anugu waa gaalo odhan maayo macnaheedu waxaa waa muslimiin xakamta biislaamihim mar haddaad kaafir tiri waa muslim adoo ogna adaaba gaaloobahayaba ninkii gaal muslimnimo ku sheega maca alcilmi asaga gaaloobi ninka ruux muslima biduuni ta'wiilin yidhahda waa gaal hee isagaa gaaloobaya labadaa waa laba arrimood oo isfiirinaya wey hawshaasi aima dacwa najdia aad u sharxeen waxaad ugu laabatan addurra saniya waan soo koobahayaaye mujalladka labaad safxada boqol labaatan iyo kow sharax dheer baa meeshaa ku jira sinfigii aan u gudbaan soo khulaaseeye labaad kuwee gaal wey kufr kuwan kafara wey waa ruuxii xaqiiqada ogaa sinfigii xaqiiqada ogaa baan saddex qaybood ka dhignay sinfigii aan xaqiiqada ogayn waa kana asinf athani hum aladiina iطalacuu cafwan <clears throat> sinfiga labaad hum aladiina iطalacuu aladi imtanaca min takfiir الطawaaqiid aladiina iطalacuu mxuu ahay calى xaqiiqaةi اlamr sinfigii labaad waa kana hum aladiina iطalacuu calى xaqiiqaةi الطawaaqiiti wالnawaaqidi wاlmukafiraati alatii qaamat bihim وأnkaruu baطilahum وأbغaduuه bquluubihim وqaaluu الnowcu yukafar wاlcaynu laa yukafar إla bacda qiyaami الxujaةi وhubuuت الshuruuط waاntifaaءi الmawaanici fii xaqi الmucayani wاmtanacuu min takfiirihim nimankan dambe waa niman waxaan og inay gaalnimo tahay mukafiraadkay ku dhaceenna garanay baailkana inkarsan nimankan waxaan sameeyena neceb bimacnaa ee kufrigay sameeyena neceb la colloobahay laakiin waxay dhaheen noocaa la takfiirin oo qowlkaan ilaaqayna inuu kufriya oo ficilkaan ilaaqayna inuu kufriya laakiin mucayankii ku dhacay takfiirin mayo ilaa bishuruud wa intifaa'i mawaanicin iyo mawaanicin la hela mooye nimankaas marka muran badan baa ka taagan waa nimanka hadda wahabdi ku dagaalamay lagu kala baxay ayb annagu waxaan maray oo madhabu jumhuur ahlicilmi ah iyo min asalafi الsaalix khilaafka ku jirana uu yahay khilaaf naadiran mas'alada in la fiiriyo xaaladda jaahilka la fiiriyo daartiisa la eego nanduru fii daarihi wa makaanihi wa nanduru fii xaalati اljaahili wa nanduru fii xaqiiqati اlmas'ala nowciyadeeda tafsiilkaasa annaga noo yaala xataa alimaam الdahabi risaaladan yartee muxuu ahaayey alcilm la yidhaahdo wuu ka hadlay ninku marba hadduu daar islaam ku soo barbaaray masaa'ilka waaweyn xuduudda iyo kufriyaadka iyo howlahaasna uu ku dhaco bijahlin qoortaa la taaban buudhi waana madhabka culammada sidaas weeye ibnu rajab baa sidaa le xataa risaan yartaa shalay la qaybinay aajuri saasuu leeyahay abubakr alaajuri saaxibu ashariica fard اlcilmi sidaasuu leeya waa masaailka waa qaybinaya masaa'ilka lama qaybin karo waa bidco sakaraad oo hadda lala yimido soomaalidu ay wax ka dayeen soomaalidaa wax ka dayeen laakiin laa yusminu walaa tuni laa tusminu walaa tughni min juuc idan ninka gaalnimada ku dhacay ee taaquud taaquudnimada dhex fadhiistay baanu eegaynaa inuu yahay ruux hadda soo islaamay iyo inuu yahay qadiimulislaam waxaan eegaynaa mas'aladu inay tahay mas'ala daahira macluumin addiini bidaruura ama adiladu ay caan tahay oy bannaanka taalla iyo in muxuu ahaayey ay masaladu masale khafiya tahay inuu ku islaamay daar islaam ku soo barbaaray iyo inuu waddan gaala ku barbaaray ama baadiya mxuu aha baciida can اlislaam alimaam ibn qudaama fi almuqni wuxuu yihi laa aclamu fi dalika khilaafan bayna ahlicilm in tafsiilka masalada la gelinayo wax khilaafa culamada islaamka kama ogey buu leh fii kitaabi الsalaa buu sidaa ku yidhahdaa fii xukmi tarik الsalaa fii kitaabi الzaka fii xukmi maanic الzakaat buu saa ku yidhahdaa fii kitaabi الasyaami wاlxaj inuu ku odhan jira waa filahaya iyo inay ahayd fii kitaabi اxuduud baab الzina washurb اlkhamr hala muraajiciyo wakadalika shaykhu الshaaficiyati mxuu ahaayey abulkhayr mxuu ahaayey alcumraani fii kitaabi albayaan fi اlfiqh الshaafici nafsa shay basna soo gooriya ibn cabdilbar nafsa shay alimaam الshaafici hawsha howl iska kooban weeye wadaaddaha baryan waxay la soo xaadireen masaa'ilku daahire iyo iyo muxuu ahaayey khafiya daabit ma laha daabit bay leedahay masaladu khafaageedu iyo duhuurkeedu waa biadilatiha laa bijahli الshakhصi walaa bidardashati اlcaalimi wاlmurji masalada duhuurkeedu waa u laabanayaa lidaliiliha waana sida ibnu qudaame cadey ibn cabdilbar sharxay abulkhayr alyamaani sharxay ibnulqayim uu sharxaayo shekhu islam ibn tamiya uu sharxaayo mar uu sheekhu yidhahdaa jirta masaladu waa nisbiya duhuurka iyo howlaha marka shaksiga laga hadlaayo laakiin masaladu min xayu nafsiha waxaan leenahay waa biadilatiha masalada sidoo kale waxaa cadday ibnu daqiilciid isna waa sharxay masaa'ilka adiladu ay bateen ee adila mutawaatira mashhuura mustafida ay ku timid ninka ku khaldama idaa kaana nasha'a fii daari اlislaam wa qadiima alislaamna uu waxaan leenahay hoosta ka xariiq jaahil baan kahay kiri uf baan leenahay leexadaa saara ama toobadkeen intaan qoorta sii wadnan takhaan takhaan hadduu toobadka waan sii daynaynaa haddii kale geedku fuulahaya warkiisu waa koobanya ninkaas bimujaradi wuquucihi fii daalika madaxa la taabanaya hadduu laakiin ay masaladu khafiya tahay wain kaanat qadiima alislaam wa nasha'a fii daari اlislaam waan u cududaanaynaa ilaa xujada lagu oogo uu mucaarid noqdo ninkaas warkiisu waa cad yahay almasaa'il ijtihaadiya iyadu een daliilba lahayn ee iyo istimbaadaad lagu wado iyo muxuu ahayy hawl cidna lagu tagfiirin maayo cidna lagu tagfiirin maayo masaa'ilka adilada leh ayaa adila mustafiida mutawaatira badan iyo adila yaroo qarsoon loo qaybinaya taas marka khafiyada bacda alcinaad baa lagu tagfiirin midda horena bimujarad baad ku dhimanaysaa haddadan ahayn qolyihii aan soo rebna waad garanaysaan bay la warkaas iska soo gaabiyo mhm. hal mar in laguu sharx yakfi xujada kuma qon maxaad oga jeedaa ma dacwada wahaabiyaan gaadhin annaga waagaan sufiyen wayna soo gaadha dacwa wahaabiya annagoo suufiyaa oo tusbaxweynayaal oo xaarcoonayaal oo khariban baan ogayn waxay wadaan mashruuca ay wado wahaabiya waa noo caddaa ilaahay keligii ha la baryo ha la caabudo nebi maxamed lama baryi karo oo awliye lama baryi karo way noo cadday been baa lagu sheegaya weydiin ragga wadaadahay suufiyeena soo maray ee wahaabiye ay soo gaadhay ayagoo suufiyaalo khuraafiyiinoo mushrikiin ah ay wahaabiye soo gaadhay weydiin ma ogeydeen waxay wahaabiye wadda ogeyn abadan baail waxaas isaga ah waa in risaalada ay a'immatu tawxiid wadaan aad fahanto bas inaad fahanto bimacnaa mujmalan bitafsiir howloo taalamaanaga wa haadihi qaacidatu maxamed sal l slam nebi maxamed dhambaalka u wada markuu carab u bandhigay ee uu sida alleelahay dacwadooda waa gaadha wain kaana cinda akarihim wain kaanat dacwatu moxamed cinda akarihim mushawaha muxarafa saaxir majnuun kaahin asaatiru اlawaliin balaa lagu akhrinayo waa yar tahay carab ay gaadhay oon quraysh ka ahayn carab aan quraysh ka ahayn oon reer maka ka ahayn oo dacwatu muxamed oo saxiixa ay gaadhay waa yar tahay iyadoo mushawaha oo lagu ciyaaray oo la baabiyey oy gaala ka shaqaysatay baa gaadhi jirtay wamaca daalika istabaxa dimaa'ahum wa azhaqa arwaaxahum wa anfusahum sheeko berley wey boqol iyo konton sano ka hor sheekh cabdiraxmaan ibni xasan ibnu maxamed eh, cabdilwahaab wuxuu leeyahay soomaaliya waxaa ka jira ducaad iyo diinuuna bitawxiid wa yadcuuna allahi wa yuxaaribuuna ashirka wاlkhuraafaat waa boqol iyo konton sano ka hor wey ti ayuu intixaada msamayn annagaa bilownay toddobaatan labada ka soo qaba waayahay sheeka berle wey dacwadu intay gaadhay ciddaan ogeyn habarta soomaaliyeeda goofo kuna way ogtaha wax la socotaan wahaadaa waa kaafi balaaqaasaa ku filan intaas keliyaa ku filan in dacwada aan la marka loo tago hadday tiraa maya wahaabiye warkaana kuma jiro bidco akhwaan anna warkaada kuma jirayna keen baan leenahay xaggaan geenayna waxba hawsha hawl soconaysa ma ah yaan ummadda lalagoyn yaan ummadda lalagoyn oon balaq lafdan miyaa la yidhi oon balaq lafdi miyaad haysaa diinta ku haysaa balaaqa lafdiga iyo macnahu waa isku mid wey aayad qur-aan weliga hadadaada maqan laakiin wadaad u macnayda ku sheg waa ku gaar qur-aanku tafsiirkee saysan u fahmayn culumadu maxay culimo ku yihiin culummadoodu maxay culimo ku yihin ad carabi la fahmayn culummadu cidday waxu sheegaan maxay ugu sheegaan waa dhammaata hawshu hawsha hawl dhammaatay wey ayb haddii adugu aad leedahay ma filahayo in soomaaliya dacwo gaadhay ninka ku yidhi waa gaadhay birta ka asli maxaa ku haysataa ya ma ninka birta aslay mise ninka laga aslahayo ninka birta aslahaya adugu marka caalim baa tahay noo sheeg marka noo sheego bannaankaas la soo istaag ma lama taagnin culummo culmad anigaa caalima keligaydhe intin us fahmayna warka iyade kadibna ha laguu cadday inaad jaahil tahay adugu markaad tir keligayba caalima intiina kale us adaa laguu cadday inaad jaahil tahay marka batala niqaash hawsha ha la joojiyo nin walba ummadda intuu garan ha u sheego wa fowqa kulli dii cilmin caliim in la kale aqoon runaya muran madaha laakiin aniga mooye cid kale us diinta kuma taallo ayib nebi maxamed baan dhe aniga mooye inta kale us isagoo rasuul lala soo diray y markay saxaabadu intay fadwoodaan ay masalada qaybo ka mid a ah qarka ka istaagaan nabigu wuu cananan jiray wuuna saxaya weligii usma dheen leanna ummaddada usturada say diinta u wax bartay soo kacba adaad haraabutudhun ma dhihi kartid waxba socon maayo ninki intay u fadwoodeen asagoo madaxa ka daqran dhintay nicmul alaa qataluu qatalahum ullah alaa sa'aluu lam yaclamuu inamaa shifaahu lciyi su'aal nabigu ma dhihin laa yuftaa wa ana fi lmadiina may haysaan nab wuxuu socda diinta gaadhsiiya inamaa bucidtum muyasariin walam tubcauu mucasiriin ayib sidaa ku wada ina minkum munafiriin balliquu canii walow aaya diinta fuliya socda idinkaa wakiilayga nabigu ummaduu dirahay hadduu xinyaha la fadhiisan lahaa waxa ma dhaqaaqeen wixii khaldama ha la soxo ha la toosiyo nin walbana aqoontiis yarta ummadda ha gaadhsiiyo <clears throat> waxay la tahay intaanan qadiyaddaa ka bixin man lam yukafir ilkaafir fahuwa kaafir yaan rabaa shubada ah dadka ahlulqiblaha u nasab sheegta ahlulbidac waaweynba ha noqdeenee ma soo gelayso oo ninka ahlulqiblaha qaybtooda mubtadicada ee hulaada ah kafarada ah takfiirin waaya lama takfiirin karo nimanka yidhi baan rabaa inaan nuquul yarba aan dareensiiyo bacdu aima dacwa najdiya oo ragga dhowr ah yaa waxay ka hadlaayeen man lam yukafir bay sharxayeen dadka soo galaaya waxay dhaheen faman lam yukafir ilmushrikiin min addowlati اturkiya wa cubaadi اlqubuur ka ahli makkata wagayrihim miman cabada الصاalixiin wacadala can twxiid اllahi ilى الshirki wbadla sunaةa rasuuli اllahi biاlbidaci fahwa kaafiru milhm wain kaana yakrahu diinahum wayubغiduhum wayuxib اlإslaama wاlmuslimiin ay fahanteen bay la tahay waxay dhaheen adowla turkiya ninka takfiirin waaye waa dowla alkhilaafa alcumaan innago aan u naqaano alcariida toddoba kun sano wax ku dhow soo jirtay faman lam yukafir اlmushrikiina min adowlati اturkiyati wa cubaadi اlqubuur asufiya samatariya dhuusamareeb xaq nimankii fadhiyey nimankii geda weerarka ku hayey nimankii laga fiijiyey jubbooyinkii mxuu ahay jilib laga kiciyey nimankii mxuu ahay runsheele fadhiyey nimankii heema fadhiyey timaweyn timaha orogtay reer mudug kharibtay dawaaqiidii reer mudug ya rabiiciyadii baan rabaa sheekh rabiiciyo kooxdaysi kuwaas ninkii takfiirin waaya ahlu sunna waljamaca soo gaaba warkeeda maxaan kor u kacaya nimanka ahlu sunna waljamaca maanta loo yaqaan niman iska shacabo iska dabataagaan war haynin baa jira tafsiirkii baa kuu geli laakiin nimankan ka hadlaya nimanka qabuuriyiinta ee qabuura galeenka ilaa heyrkii barya ayib sheekh yuusuf direedow nimanku qumli yaa weli soo ma haysaan qumli yaa weli ashrar halaagay qumli yaa weli iyo nimankaan soo guurin markay qabsadeen balaxaw maalinkay qabsadeen warkood aan keennay hadda kor meeshan aan ka daarray oo lagu kala yaaci gaadhay saad <laughs> loo qaato masaajidka in la qabsaday nimankaas faman lam yukafir اlmushrikiina min adowlati اturkiyati wacubaad اlqubuuri kaahli makata wغayrihim dhegeysahat reer maka marka waxaa haysta suufiyo mushrikiin baa haysta waa ashraafu makata nimankii loo yaqaanay inagoo ahlu beytkana u ah marka iyada ah muftigii muftig waxa u ah ninka shaaficiga maxamed zayn daxlani miman cabada الصaalixiin ma aha miman cabada alqubuura ma aha wax laga hadlaya asaalixiin sheekh cabdilqaadir iyo sheekh yuusuf inaga heesaheni awliya allay adeeg heesaheni baa la qaadahayay xamar awliya alla saada saada cawrta inoo qaadi jirtay aan filaya iyo muxuu ahaye mise mooga wax inoo qaadi jiray ya cabdiqays miyo ninkii inoo qaadahayay war cilmu cind allah miman cabada الصaalixiina wacadala can tawxiid اllahi ilى الshirki wabadela sunata bilbidaci fahwa kaafiru milhm ayaga ma aha ninkii takfiirin waaye baa gaal ah wain kaana yakrahu diinu haba diidanaada diintooda oo wahaabi ha noqdo wayubqiduhum haba necbaado wayuxibu islaamka ha jeclaado wlmuslimiina ahlu tawxiidkan ha jeclaado faina اladii laa yukafiru اlmushrikiina hayru musadiqin biاlqur'an فإن القرآن قد كفر المشركين وأمر بتكفيرهم وعdاawتهم وقتاaلهم الdرر سنية نقل مهم جidا مجلدka سgaaلaad شhيkh الإسلام iبن تيمية رحمaة اللahi تaعaaلى عليه intaanan ka boodin wuxuu ka soo hadlay raaفidada iyo شhiicada saxaabada caaya muhim jidda نqliga asga شhekh الإسلام wuxuu nimanku ka soo hadlay khilaafka u dhexeeya saabu saxaaba xukumkiisii ya wuxuu sheekhu uhi amaa man iqtarana bisabihi dacwa ana caliyan ilaah raafidada iyo shiicada ninka saxaabada caydoodii ku darsada inuu cali ilaah yahay innagu soo ma aaminsanaan qaybteenna mushrikiintaan ka hadlayahay in sheekh cabdilqaadir uu ilaah yahay oo sheekh uweys ilaah yahay oo afar wadaad ayba cirkiiyo dhulka ayagu fidiyeen isagoo kubad ah isagoo kubada u yimaadeen ayagaa fidiyeyba walarda bacda daalika daxaha ka kac weyay waxba kama jiraan annagaa fidinay hawlaha wad bay la